waxaa kugu dhacay afkii aan doog ku cunay tiri hee aan ku daaqay caws ku cuni mahay t mabda bay leedahay uga jeeda waa ku hal qabsan ruuxu waa inuu sidiisuba nin saalixana waxaa laga sheego darwiish ah afki aan sayidi ku idhi seer ku odhan mahayabu waa runtii waa fiican yahaade ina cabdilla xasan iyo mujaahidkii sheekhii markaan ixtiraamayay markuu i yidhi hebeelow sayidi baan odhan jiray buuri gaal ingiriis ama talyaane seer yes boos odhan mahaya buuri abadan warka waad fahanteen bay ilatahay afkii aan sayidii igaga soo baxday laga maqli mahayaba mxuu ahaayey seyr iyo mxuu ahaay yasbas laga maqli maayo ayb ruux waa inuu mabda' leeyahay almuhim dadka mujaahidiinta wanaagsani waxaa lagu nafaqayn oo lagu biili min almaali aladii yunfaqu minhu calaa saa'ir اlghusaa maalka iyo hantida iyo kharashka lagu kharash gareeyo dadka jihaadee gaalo ku baxabaa kuwana laga nafaqayn lana waa mujaahidiin wey waa nafsa shay masaladu fain kaana lahum iqtaacun dhul loogoyo hadduu jiro beero iyo dhul la siiya mujaahidiintu hadduu jiro oy halkaa wax ka biilan karaan kooda ku filan weeye aw cataa'un ama waxsino mushaara yakfiihim ku filan waa khayru mushaarka way ku halgamahayaan iyo beertii dawdu ay siisay ku halgamahayaan oy kharashka ka raadsanayaan wa ilaa haddii uusan iqdaacna jirin cataa'na uusan jirin uctuu waxaa la siin tamaama kifaayatihim liqaswihim duulaankooda ayaga asaga ah ay mooryaan ku duulahayaan ayaa wax ku filan kharash la siinaya kharajka haddii dawladda bixin weyda muslimiintan ka dhadayna ganacsatada garadka cuqaasha baa la ururin qoys baa lagu qori ree hebel waxaa ka rabnaa toban wiil iyo kharashkoodii iyo lacag ay ku dagaalami lahaayeen waa lagu qorhayaa dawladda shacabkay kaalmaysani oo wadaaduhu shacabkay kaalmaysani oo dhaqaalaha iyo shidaalka iyo wax kasta ayaa laga raadin waa inay bixiyaan iyagaa la difaacaya dadnimadooda diinkooda baa la raadinaya dalamada laga qabanaya fajara laga qabanaya xamar ruuxii ka soo ee dhoob la yimaada boqol iyo labaatan isbaaruu soo mari jiray gabadh fayowna ma iman jirin nin nabad qabana ma iman jirin haddana xaafa salaamo weeye dadkii soo maray hala waraysto yani nicmada iyo wanaagaas baa ilaahay keenay waxay ku timid bidimaa'i almujaahidiin dheeldheel hawshu ma ah dheeldheel wiil laguma dhalaytir gabadhi reewaamo ayib ayib dhib baa loo maraa lugaa la dhaafsadaa way sii wadaha daalkaan u dhaafi mahaye ayib idinka idintaalla wailaa yacuduu damaama kifaayatin liqaswihim min maali almasaalix masaalixda guud ee muslimiinta maalkeeda laga bixin wa maali sadaqaati baa laga bixin kharashka faina hada min sabiili illah xuruf wayn wax kugu qorayaa sheekhu xuruf waaweyn jihaad ma aha maxaan jihaad ahayn tacbaan sakaraadan weligiiba aan tadbiiqinba wuxuu aaminsan yahay weligiiba xataa ma uusan tijaabinin cilmi nadari unbu hayaa oo suduur madmadow uu akhriyey lam yujarib wuxuu marna aaminsan yahay xataa iimaankiisa ma tijaabin marka aflaaqada iyo lulatada la daayo fain kaana calaa abnaa'i sabiili maahudiina zakaa masale labaad buu sheeku bilaabay qoolyahan loo cildhiciyey ee musaafiriinta la dhacay xoolahooda haddii zaka lagu lahaa buu sheeku hadda ka hadlaya fain kaana calaa abnaa'i sabiil dadka wadada socday musaafiriinta alma'khuudiina la qabtay xoolo la dhacay zakaatun hadduu ay saarayn mila tujaar sida ganacsatadoo kale aladiina qad yu'khaduuna la qabto mararka qaarkood فأkhذ الإimaamu uu qaaday ninka imaamka زakاaةa amwaalihim وأnfaqha fي sabiili الlahi ka nafaqaة اladiina yaطلbuuna الmxaarimiina jaaza yani xaalad khaasu ku sheekhu sheegaya uu leeyahay waxaa banaan dadkii la difaacaya in laga qaado xoologoormay banaan tahay ganacsatadii iyo dadkii musaafirka la dhacay hantidii laga dhacee lasoo qabtay hadii zake lagu lahaa oysan bixinin zakadaa laga qaadi waxaa lagu nafaqayn mujahidiinta iyaga difaacay xoolaha soo dhiciyey xoolahoodana waa loo celin waa lan zakada anagaa iskale xaq naas xaq caama wey muslimiintaa iskale xaqii baan ka reebaynaa xoona waan la siinhayaa wey haddaysa zakada bixinin lakin wax kaloo la weydin kara ma jiraan wa wuxuuna ku bixin imaamku fi sabiili lahi kan fii sabilah yaa kamida laakin ka nafaqati aladiina sida kharasha kuwa yatlubuuna raadinaya dabatagan almuxaaribiin jaaza waa banaan tahay walow kaana lahum shawkatun qawiyatun taxtaaju ila taaliif ta'liif faacطى اlimaamu min alfay aw اlmasaalix aw الzakaati libacdi ru'asaahim liyuciinahu calى ixdaari اlbaaqiin aw litarki sharihi fayadcufu اlbaaquuna wanaxwi dalika wanaxwi dalika jaaza wuxuu sheekhu hadda leeyahay qolyihii muxaaribiinta ahaa hadday shawka leeyihiin waa qawiya waa qolyo hubaysan oo habaysan oo ciidan o adagoo dagaalamaya wey awood durba aan ku jabayna ma hayno in la kala xado oo qaybtooda hogaanaha ah iyo taliskooda xooguu la guneyo oo la laaluusho oo la kala furfuro oo min baab almualafatu qulubum laga dhig way banaanta bisheekh ayib le halkan baynu ku ji wux waa jihaad gaalada banaana in xoola intii qayb la siiya la kala siro ama islaamka la jeclaysiinayo ama mid markaa islaamka soo galo daciifu limaan lagu quweynayo la waa musiibe way banaantay walow kaanat lahum lilmuxaaribiin waliqutaaci turuq shawkatun qawiya ayib taxtaaju u baahan ilaa ta'liifin sudumid ama soo dhoweyn ama mxuu ah soo jiidasho oo faacta alimaami imaamku uu siiyo min alfay xuli fayga wax ka bixiyo aw ilmasaalix ama xoolaha caamka ah uu wax ka bixiyo aw izakaati libacdi ru'asaahim uu u dhiibo yuuciinahu ninkan ra-iiska su ugu kaalmeeyo dowladda calaa ixdaari lbaaqiin inta kale inuu keeno tuugta kale inuu keeno oo u soo jaajoos tay lagadaas ka warqabee aw masale tarki sharihi sharkiisa ila nin weyn oo balaayo dagaalamo weeye umad baa ku xidhan adiga kooxdaad intan qaata fadhiista ayib hadhow markaa kuwa kala sana soo socda xoolihii keena ayib illa waa la kala baabiin hayaay ayib oo fa yadcuf markaa isaa ku daciifana ku tabarbe albaaquuna wanaxwi dalika jaaza banaan buri sheekhu ayib way banaan tahay lan waa min baabi ictaa lmualafa wa kaana haaulaai min almualafati quluubuhum bay noqon hayaan waqad dukira waxaa la sheegay milu alika waqad dakara cafwan milu dalika mila dalika waxaa sheegay hayru waaxidi min a'immati ka axmeda wagayrihi wa huwa daahirun bilkitaabi wاsunnati wa usuuli shariica inay sidaa tahayna axmed baa laga soo geliyey hayrkiiba waana kitaabka iyo sidii taageer hayaan qawaacidu sharcina ay keenayso in fasaadka iyo awoodda kufri ama awoodda xiraaba eedan tabar u ahayn aad kala qaybiso oo dhaqaale isticmaasho marna sulxi aad ku daydo iyo hadal inta waa bannaan tahay kullina waa jihaad wey marar baa laga yaabaa inaysan maslaxada ku inaad un ka daruurto oo rag badanna kaaga dhamay qiimo badan ayib intaan khasaaraha yarayn karaan yaraynayna dimaau shuhadaa intaan yarayn karo waanu yaraynaynaa khasaara ma aha lishuhadaa laakiin waa khasaara binisbati ilayna anagoo nimankan waxaan rabnay shuhadada inay noo joogaan ragga quwaadda ah iyo qaadada ah iyo muxuu ahay umarada waaweyn inay noo joogaan baan an yumaticuna bianfusihim oon weheshano oy ummadda difaacaan oy sii noolaadaan laakiin ayagu binisbati ilayhim waa ribix iyo faa'iida waa inay shahiidaan intaa marka aan yarayn karno muxuu ahay geerida waan yaraynayna bimaalin bimukaalamatin bisulxin bihudnatin waan wadaynaa inaad weligaa marka hadal ku weleysana waa ceeb weyn dacfi baa kaa muuqanaya weligaa hadal haddaad lasoo taagnaato iyo hanjabaad iyo afka baarkiisa jid baa lagala baxaaya waa halis hawsha iyada ah waa in mararka qaarkood aad gacan qaadto ilmaha yarka tarbiyayso haddaad adigoon u hanjabto hebelo haddana maanta waxaa samayso wixii kugu dhaca iska days waaga dambe wuxuu kaala baxaya he wadduu kaala baxaya weligee wa dhawaaqda wax ma qabta naga fadhiiso laakiin markaad dhowr maalmood waaneysad keligu haddaad indhaha taabato wuu ogaanaya hawshu inay gacan iman karto wuu ku talagelahayaa hawshu marka waa in gacan lagu daro af maran socon waa ayib tabliiq ayu waxu yidhi anagu dacwaan wadayna weligaana dacwan baan wadayna alcahd almaki baan ku jiraa nimanna waxay m anagu weligana baan wadaynaa aljihaad bilcilm baan ku jiraa jihaad lkelima ayib nimanna waxay ahaan tabar lama hay adduunkana gaalaha la raaco adduunka lala midoobo can dariiqi baarlamaanaad ha yimaado waa taqaanaha de waa la fara badan yahay niman waxay ahan qubuuraha halagalo ha la wardiyo gaalana gacal ha dhigto wahaabiye maxay tiri kitaabkii aaka waa in la israaciyo aaka intiisa loo dhigo kitaab qur-aanka dul saaro lagu dul tukado warkaasaa saxan warka nebi maxamed sal l slam in kitaabkii aaka wada socdaan oon la kala qaadin oo cashirka la bixiyo oo xadiidka la sharxo oo aayadda la fasiro kadib markay dhammaatana safka hore la xidho o la dagaalamo waa hawlihii saxaaba lagu ogaa wey ayb muxuu ihi jaabir nabig wuxuuna faray inaan tan kula dagaalano liman khaalafa haadaabu masxabu farta ku fiiqaaya seef buu gelgeliyay seeftu ma aragtaan buu nabig wuxuuna faray buu ihi seeftaani inay u gargaarto midkaan buu ihi macallinkan meesha fadhiya ee musxafka ah macallinkan ruuxii khilaafa in birtan loola to nabigna faray buu wadaado waxaa lagu ogaa reerka inay tufi taxil ku dhaqaan ay duceeyaan yaasiinma akhriyaan xogow arbacoon iyo fidda ka daayaan axan iyo muxuu ahay agas iyo joogaan iyo ziyaare iyo haweenka faraqooda wax ka furtaan meelaha indhahaas dhigaan oo xadreeyaan nimankanu aakaha la ordiyo sla ku jufan yahay wada indhaha guyo maxay ahaayeen soala weerarsan tahay wayna baran doonaa iska sug nama yaqaana ayaana baran doona ayib waa lagu kaa tagay sheekh xilligii hore lasoo dhaafaadi ayib weliga adugu inaad doonto meesha aan fadhino adna shaqaysato shaqayso mayso waa laiskugu tegey baasha iyada adduunka ilahay ambiyu ku bilaabay culumana maamuli awo axad kuu horreeyey ilahay abuuray bini aadam muxuu ahaa nabi aya saldama kasta iyo nidaam kastoo duniyada ka istaagaa asalkiisu nabigu ku salaysnaa adduunku markuu sii dhammaan hayaa lagu khatimhayaa iftutixat addunyaa binabiyin wahutima wa khutimat hawshu waa saas wey nidaamka nidaam xukuuma islaamiyaan ka rabnaa adduunka dawla diiniya waxaan ka rabnaa muxuu ahay cilmiya diiniya sharciyaan ka rabnaa wax ma ogolin ayadaa unbaa socon haddii naloo diido intaan goosan karaan gulaafanayna kaloa boqcada yareen ku habsanaan ku xukumaynaa waddanku ha kala dego oo axkaamta hala tadbiiqiyo oo dadku diinta hala qabsan sheeka beraley wey yaa kuu ballan qaado inaad sii joogi goofka yareed ku habsato kitaabka qur-aanka waa inuu ka shaqeeyo tuulada aada gebagabayso waaga ka barya waa inay kitaabka amar qaatay iyo sunnada aakuhuna waa inuu u shaqeeyo riixi khilaafa inuu ka shaqaysto inta warku waa intaas nabig wuxu sal ly slam haddii qiyaamadu ay dhacdo midkiina soo gacanta ku haya laan tallaalo geed ah hadduu awood ha tallaalo wa in qaamat alqiyaama adduunka camiridiisiiyuu nabigu leeyahay haddii qiyaamada gow laga siiyo wa fii axad yadi axadikum fasiilatun falyaqrisha hal maalin haddaan jaanayso lo nuطabiqu اlxuduud naqطacu اlaydi ayib xadkaanu oofin waanu rajmin maalinka nala riixana waxaan leenahay ilah adaa qadaray berrina waanu soo noqonayna abaatan sheekh diin dib loo dhigay iyo hawsha waa sheeke daraley aayaddu markay soo degtay saxaabadu dabaqi jireen anas ibnu maalig iyo muxuu ahaay adeerkii abu talxa iyo ansaar ay u bilqan tahay khamro ashumana loo shubshubhayo baa la yidhi anas loo sheegay la yidhi ma maqasheen hee abu talxu ilaahay wuu xaray in allaha xarama alkhamra abu talxa intay baasha dhin baa la jajabi anasow bur weyn baan qaatay faas markaasaan ashuumihii la dhacay buuri markaas biyii butaacen iyo khamradii ayb hada huwa sheekh aayadda siday usoo dogto ama xadiidku nabigu u jidayaa markaaba lagu dhaqmi jiray dadku fuqaro weeye maxaa jira muxuua ii sheegee biil la'aan inkama dhaqaala loo baahan yahay abu hurayra oo dhacdhacaya gaajo darteed bay xuduudda la oofinayay nabigoo feedhaha iyo xabadku ay dhaxyaan ugu xidhan yihiin liljuuci waalcatash hee yaa xadku socday sheeka bereley weeye soomaaliya waa hantiilayaal malyan dheer weeye afrika o dhan baa ka qaylaysa eeshii iskaba bajooji ruux mucayana iyo xad khaasoo lagu keenay ood ogaatay ninkan inaad daruuro ugeysa waa gooni sida cumar ba fii caami ramada markii loo keenay niman addoomaa oo hal xaday oo weydiistay oo cunay yaa markuu xaaladda ogaadayba nimankan inay baahi khatara u geysay oo nafbaxaal gaadheen ninkii hasha lahaa yaa waa loo dandhabay hasha nimanka gacan muusan goynin wuxuuna yidhi haddaan ogaan lahaa ayagoo ka maarmi kara inay hasha cuneen gacmahan goyn lahaa buuri laakiin waxaan ka baqayaaba inay daruuro u geysay faman dura inay galeen baan ka baqayaa buui ninkii musaniga mxuu ahay addoommaha lahaa yu waxaan kugu ganaaxay hashu meeqaa lagu gaaro waryaha ninkan hasha iska afar boqoloo dirham baa lai gaahay maraan suuqa hadda ka horgeeyey sideed boqoloo dirham buu kay ku xukumay sideed boqoloo dirham bixi buu dhebel waa ganaax laba afar boqolla waa qiimaheedii afarna waa dul ganaaxa sideed boqol buu ka qaaday kii addoommaha lahaa oo gaajada u dilay xaalad khaasa oo lagu keeno ogaatay ninkan ina daruuro u geysay wa daruuratu hiya tubuuxu almaxduuraat baanu isku ogeyne waan ogolahay laakiin xukun caam ala nasakhi oo la joojin oo xuduud baa macruul baa jirta iyo baahiba sheeka barley iyo madhab lmurji'a walmunhazimiin wey iska ilaawsha iyada in allaale intaad awoodo fuli fattaqu llaha ma statactum haddii aad xuduudda qaarkood awooddo inaad awood weyd hol ku intaad awood weyda maalinkan laakiin aad tama walow bisaacatin horey ugu soo bood warku waa intaas <clears throat> kulli soomaali culumo wey jaahilku waa ku yaryahay cilmigu intuu u gaarhsan yahayba waa culumo dunida dadka ku nool diinta dadka ugu yaqaana wey soomaaliga cilmi dhagoodka u yaqaana kitaabkanu buuxin karaa odayda somalida u yeedho tiraa bal waxaa diinta ka taqaan ama sheekheel ad ka maqli jirtay oo af somaali lagaga qoro bug dhan buu noqon caamada carabeed baa somaaliya ka jaahilsan su-aalahay culmo ay weydiin hayaan ee manaambirta odla yaabas wax weydiin hayaan waxaan weligii oday soomaaliya ama nin somaali uusan uusan ka jaahil noqdeen baad arki niman waaweyn gar weyn la taagano carbeed waa umma diintan aada u taqaano ka warqabta weeye ninka xataa aan akhriyi karin cilmi dhawood baa tifka yahay wax kastoy sameeyana boqol kiiba siddeetan inuu khaldanya waa garanhayaan <clears throat> walaa yajuusu ma banaano an yursila alimaamu imaamku inuu diro man duul yadcufu ka ka biiqaya oo ka tabarbeelahaya can muqaawamati alxaraamiya in mooryaanta lala dagaalamo nin ka daciifi oon awoodi karin la diri mahay hana ceebaynin rag xulaa la rabaa in la diro walaa man ya'khudu maala min alma'khuudiin iyo nin xoolo ka qaadan dadka la dhacay nin asiguba tuug ah oo dadka dhacay xoola ka qaadan ama nimankan mooryaanta aan iska dhicin karin la diri mahay atujaar wa hayrihim atujaari wahayrihim min abnaa'i sabiil ama ganacsato ah ama hayrkooda dadka waddada marhaya ah bal yursil wuxuu diray ninka mas-uulka ah, min aljundi ciidankiisa xaggiisa alaqwiyaaa alumana niman birlab ah oo birjeex ah oo birta calashaday oo tababaran xaggana umano oo dadka aan sirayn waxba aan xadaynin buu dirhaya way ku cabayne ilaa an yatacadara dalika inay taas suurageli weyda mooyeen alquwa alamaana inay suurageli weyda mooyeen fa marka alamhala falamhal hadduu aqwiyaa umanaa waayo wuxuu dirayaa alaqwiyaa niman niman kala jabiya ayib buu dirhayaa ilan hunaa waxaan u baahannahay alqawi baa muhiim ah xilliga aanu xaraamiye iyo quaacu iyo gaalo aan isgelayno waxaan u baahanayn in amiino qawi ah haddaan kulmin weyna alamaanatu wاlquwa nuqadim اlquwa lana alquwata waa limasaalixina ayib halis wey hawsha ayada fain kaana bacdu nuwaabi sulaan sulaanka eh, mxuu ahay saraakiishiisi ama nimankii naa'ibiintiisa ahaa nuwaab jamcu naa'ib weeye aw ru'asaai اlqura ama tuulooyinkii degmooyinka guddoomiyayaashooda iyo wa naxwihim man hadduu ka mid noqdo yamuru alxaraamiyata fi lbaini bilahdi aw aahir way dhacdaa hawl badan wey waxaa dhacda mooryaanta dagaalantee dadka furata qolyo dowladda ka tirsan la shaqeeyaa jira muminkiga dadka baabi'iyey dowladda kenya dad qayb qamida ah la shaqaysa tuugta dadka dhacda ee habeenka dadka baadhata booliska qaybo kamid ah wax la og sida lagu eedeeyo annagoo de maan u dhabategin lakin dadku waa sheegaan way jirtaa tuugkasta iyo daalim kasta in um-, dowladda kamid inay ah ku xidhan yihiin haddii la helo naa'ib sulطaan aw guddoomiyaha degmooyinkii ama barasaabyadii ama saraakiisha qeyba ka mid ah inay nimankan xaraamyada amra hayaan filbaadina hoos bilakhdina xoolaha qaatano dhacaan waxna ii keena aw daahir ama si calan ay u sheegaanba ama u taageeraan xataa idaa akhaduu shay-an hadday mooryaanta wax soo qaataan qaasamahum wuu la qaybsan wadaafacan wuuna difaaci falashi iyo wixii loo dila iska daaya nimankan anaa la tashan doona anaa soo qaban doona weerar maanta lagu bixi maya weerar munaasab ma aha kharash badan lama hayo ummaddaa iskhilaafi waa difaacahayaan ama wa arda uu ku qanciyo alma'khuudiina qolyihii wax laga dhacay bibacdi amwaalihim qolyihii wax laga dhacay buu u yeedhi wuxuu leeyahy waxaad yeelaysaan mooryaantan qaybna u daaya qaybna idinku idinka soo qaadno waa khaa'in wey laba sidkoola ah aw lam yurdama markaad la galininba maba qancin hayaba oo nimanka ula shaqaysan fa haadaa midkan dowladdana ku tirsan lugna mooryaanta kula jira acdamu jurman min muqadami alxaraamiya asaga ka dembi weyn hogaamiyaha mooryaanta muqadamka waa ninka hogaanka ah wey taliska ah lianna dalika midkaas muqadam alxaraamiyaha ah yumkinu dafcuhu in layska difaaco layska qabtaa suuragal a ah, duuna maa yudfacu bihi haada kan wax lagu difaca wax ka yar khaaska nagaga bixi kan inaan iska qabanno nagu dhex jira kula jira kaa jira wey kan dabagelkiisa iyo soogaashihiisa iyo la dagaalankiisa waxaa nooga sahlan midka mooryaanka banaanka ilaa soo qabanno ila ninkan sirtadi buu ogyahay waa kula socdaa dowladdo dhan buu la socdaa nimankan xog buu siinhayaa ayb wlwaajib waxaa weeyaan buri sheekhu sida waajibku an yuqaala fiihi midkan dowladda ka tirsan ama ra-iisul quraaga ah ama dowladda ku jira ee mooryaanta la shaqeeya ama difaaca siran aw baatina ama sirta siiya ama xoolaha la qaybsada maxaa waajibkaa ah ninkaas ciidanka ka tirsanaadee falwaajibu fiihi an yuqaala fiihi maa yuqaalu fi rid'i waalcawni lahum inaga soo maray inuu ku xugum yahay mooryaanta ciidanka mujaahidiinta waxaan ogaanay nin mooryaanta la shaqeeyey waan ogaanay dhabbaa la siin maxaa isdhaafaa loo geynaya ama aw yunfaw min alard ama muxuu ahaayey madaxa laga ridi waxa iyagu sameeyeen uu kala shaqeeyay buu ku xugum yahay hadday wax dileen asna waa la diri hadday xoolo dhaceen alqadcu min khilaaf ayib hadday ummadda ka nixiyoon yar buubsadeen waxba aysan ka qaadin nafyi baa lagu samayn nafsa shay wey mujaahid buu ahaa iyo dowladdu wax usoo qabtay hawl shaqaynaysa maaha fain qataluu qutila huwa hadday wax dileen mooryaantu la shaqayn hayay ee sirta uu siin hayay asna waa la dili calaa qowli cumar khataab radi allahu tacala canhu wa aktari ahli ilcilm wain akhaduu lmaala maal hadday qaateen asna uu la shaqaynaya quticad yaduhu warajulu min khilaaf wain qataluu hadday wax dileen wa akhaduu lmaala qutila wasulib hadday qatli iyo dhac isku darsayn xoolan ay dhacaanna salbi iyo qatli baa iskugu dari wahuwa calaa qowli taa'ifati min alcilmina qolyo culamana waxay qabaan yuqtacu wayuqtalu wayuslab waa la goyn gacanta marka hore kadibna waa la dili kadibna geedka la saray waa la gegi waa la dalandalhaya daldal ba lagu samaynaya wa waxaa lii ma yukhayaru bayna haadayn labadan la kala doona ima alqaطc wa ima alqatl fahada sheekh wuxuu laysa bimanzilati aladi adina lahum ibtida'an wain kaana jurmu min acdam اljaraa'im fayucaaqabu bima duuna dalik wuxuu leeyahay sheekhu ninkii markuu u horreysaba u idmaya hawshan sameeyo yidhi kani ma aha buuri ninkan waa nin la shaqaynaya dembigay galeen wax o dhan baa samaynaya ninkii markuu horreysayba diray konka xugun ma ah wuu dhaamaa ninkan aasaaskii hore dembiga hawsha bilaabin buu mar fasaxay ama diray uuna ka hadhay shaqo kale ooma geysanin bacdamaa ay jurmiga galeen nin la xidhiiray ma aha ninkan laakiin jurmiga islaamka qayb qaadanaya fahada laysa ma ahan bimansilati aladii adina lahum ibtidaan bilow hore ninkii u idmay hawshaanay nimanka mooryaanta ah oo kale ninkan kuxuga ma ahbar wain kaana haba ahaada ninkii laftirkiisu hawsha bilaabay jurmuhu min acdam ljaraa'im dulmi inaad amaamudo ama asaasto ama aad dirto yaaba laftiisa aan yarayn fa yucaaqaba midka asagu waxaa lagu ciqaabi bima duuna dalika intaa wax ka yar baa lagu ciqaabahaya wuxuu uhi waman aawaa muxaariban ninkii soo dume soo dhoweeya nin mooryaan ah aw saariqan ama tuug aw qaatilan dilaa kale iyo wanaxwihim wixii kuwaa lamida miman wajaba calayhi xadun dadka waxad ku waajibay aw xaqun lilaahi subxaanahu wa tacaala aw liaadamiy ama xaqu ale leeyahay ama xaqu bini aadam leeyahay wa manacahu ummadda ka reeba wa manacah ka celiyo ka difaaca saariqii baa difaaci oo muxaaribkii baa difaaci oo qaatilkii baa difaaci manacahu manaca alqaatil qaatilkii baa dad alwaajiba bilaa cudwaan waajibkiisiiba ka orsanaya xadgudub la-aan fahwa ninka maanica ee difaacay ama taageeray shariikuhu fi ljurmi waa la wadaagaa tuug mooryaan ah oo ummadda baabiyey baa soomaliya ka soo carari reer nairobi lacag isku dad qaaraan baa lagu qori maali dhowba ay weydiinayeen mid wadaada weydiinayey nin soo dilay gobollaha somaliya intu nin kusoo dilay dulmi oo shan xabad ku dhuftay oo qori weliba ka qaatay soo baxsaday diyaarad la soo saaray xamar baa laga soo tuuray wuu soo baxay nairobi baa la keenay halka markuu yimid xanuuno badan baa kusoo baxay qabiilkii baa dhakhtar geeyey waa la daaweeyey haddana waxaa loo ururiyey qarashku ku aadi lahaa south africa qaaraankii baa lagu soo qoray wadaadka ganacsada a wey ma bixin karaabuu qaaraanka asaga wuu diiday waa lagu kacay nadal khariban baa tahay oo bakta oo dhiglaawo ah oo ah, kan oomaa kaa bixila abuur baa kaa bixi dhigba kuguma jiraa la yidhi waa la galay waa nafsa shay ninkan noocaas intay qabtaan soomaalidu oy kharash ku bixiyaan bay sii dirhayaan malcuun weeye daalimka iyo muxaaribka iyo tuugga intay difaacaan ama u ateeta dhigaa ilahay baa garanaya subxana wa tacala waxay u rogmadeen weeye fahuwa shariiku fi ljurmi waqad lacanahu llah warasuuluh rawaa muslim fi saxiixi can cali bn abi talib radi allahu tacala canh qaala qaala rasuulu llah lacana allahu allaha lacnada ama rabbi waa lacnadaa man axdatha ninkii darrisiye keena xadaan mafsado iyo bidciya dhib aw aawa ama soo dumo difaacoo soo dhaweeya muxdia nin dhib wada iyo fidno iyo fasaad dadka waa in la iska qabto waidaa dufira haddii lagu guulaysto oo gacanta lagu dhigo bi hada aladii aawa almuxditha ninkan soo dumay ninkan daalimka ah ee difaacay ee ilaalinayay ee u doodayay muxaaribkii iyo qaatilkii maxaanu ku samaynaynaa fa inahu yudlabu minhu ixdaaru baa laga dalbahay waxaan leenahay oday hebel keen wiilkii adeerkaad u ahayd ee kugu cararay keen soo wareeji ayib awl iclaamu bihi ama inuu na ogeysiyo noo sheega meeshuu joogaa laga dalbahaya fain imtanaca haduu diido inuu keeno mujrimkii uu keeno mooryaankii ama inuu inoo sheega uu diido cuuqiba bilxabsi wadarb odayga waa la xidhi waana la garaacahaya maratan bacda mara waa lagu noqnoqon weliba galabtaa la jircin waa laga tegi waagu markuu bir maxaa ku tala ah n n waa lagu bilaabahayaa ma keeya tuugiya qaanki ma soo qaban ama ma sheegi meeshuu joogo habeenka saq laga shaqayn hurdadaa loo diidi waa lagu waabariisan waa lagu gudcuraysan markay naftu qabato asagaa keeni ninki ayb xataa yumakina ilaa uu u suura geliyo ummadda min dalika almuxditi midkaa tuugga ee khaa'inka ah kamaa dakarnaa saanu soo sheegnay buu sheekhu annahu yucaaqabu in la ciqaabay oo la cadaabahayo almumtanic ninkii ka reebtoomay min adaa'i ilmaahi alwaajib liqowlihi tacaala waman adlamu minman manaca ممن كتم الشهادة عنده من الله الشهادة هنا معنى خاصة كتمت laakiin waxay colo daliishadaan cumuumulaf wax kasta iyo cilmi kasta iyo maqnaati kastood og tahay yaa lagugu cadaabahaya dulmi baad gashay dulmaa lagugu ciqaabi waman adlamu minman katama shahaadata cindu min allah nabigu hadduu yihi man katama cilman uljima bilijaami min naarin yowma alqiyaama cilmi diino oo lagu weydiiyey oo iska fatwo ah baadi dadaad sheegto maalinka qiyaama xakama naara lagu gelinhayaa adduunka ninka shay xaq ah ama og yahay qariyaay loona baahdo waa la xoog ba lagaga soo saarhaya wuxuu uhi sheikhu marka famaa wajaba xuduuruhu shayga u waajiba in la keena meesha ayada ah oo mina nufusi naf ah iyo wal amwaali xoola ah yucaaqaba waa la ciqaabi man manaca xuduuraha ninkii hor istaagee diida in la keeno waxaan u baahanay ruux tuuga inaan la helo qaadic baan u baahnay saariq baan u baahnay in xoolo booliya nin u lacay odaygu ogaa ama ka warqabay baa qarinhaya intee la qabta laga shaqaynaya walow kaana rajulu yaclamu makaana almaai lmatluubi bixaqin aw arajul almatluubi bixaqin wahuwa lam yamnach fainahu yajibu calayhi aliclaamu bihi kaana rajulu hadduu nin jiri uu sheekhu yidhi waa fasalkan aan shalay soo bilown ilaa inta cashirka u dambeeya ee aan saariqa ka gaarayno cashir muhiima weeye in lagu dabaqo soomaaliya khuseeyo weliba cashirkan xaaladda soomaaliya min e, tisciinkii ilaa yowmina haadaa waa kaa anfacahaya baabkan asaga ah marka si fiican almuxaaribiin laga soo bilaabo ilaa aan qaatixu ariiq muxuu ahaay saariqa aan gaarayno muhiim jiddan way dib ha loo muraajaciyo walow kaana rajulun yaclamu makaana almaali almatluubi bixaqin xoolihaan si xaqa ku doonaynay meeshay yaalleen baad og tahay matalan aw arajuli almatluubi bixaqin ama wuxuu aada og tahay makaana arajuli almatluubi bixaq ninka aynu doonayna xaq aanu ku doonayno meeshuu og jiraad og tahay wahwa lam yamnachu laakin muusan mancinin mana difaacahay maalka ma difaacaysid ninkii ma difaacaysid laaki waad og tahay ogaal basa wey fainahu yajibu calayhi اliclaamu bihi inuu sheegaa waajib ku ah noo sheega naga raatanayne iyo wاdilaalatu calayhi inuu na tuso walaa yajuuzu kitmaanu maalka iyo ninka inaad qaraysan ma banaano fa ina haadaa ogeysiinta iyo tusidaasi ma aha jaajusnimo min baabi tacaawuni cala albiri waاtaqwa wadalika waajib bikhilaafi kasa duwan maa low kaana nafsu aw ilmaalu matluuban bibailin waxaadan sheegayna oo qarinaysaa haddii xoolaha iyo ninkaaba xaqdar lagu raadinayo mooryaana iyo tuug ninka dilaysa oo ku xadgudbaysaa sheeg yidhi abadan bal aima almaalikiya waxay qabaan waاkhtaarahu shaykhu lislam ibnu taymiya haddii nin muslim ah oo dulmi lagu raatanayo aad tilmaantood sheegto saana lagu dilo lagu dilahaya aa ah, ka dhammaan nin wato socdaa ku war hebel ma aragtay hebel maxaad ka rabtaa maanta amaanaha maqan masagaa maqan waa suaalina wakaa hebel meeshta wakaas sii socda luuqa fadda galay qarrac ba ku siiyey waa la qaban isaga adag waa la dilaya qarrac aduna qarrac wey waa qisaas leannu ninka daaliga ee muciinka iyo mubaashirku isku mid wey waana madhab almaalikiya wa shaykhulislaam baa doortay adilaalatu cala almaqtuuli ulman wa kalqatli ulman halis wey iska ilaaliya hawsha iyada fainahu laa yaxilu markaa ma banaana maal muslim oo la dulmahayo ama nin muslima xaqli darro loo raadin inaad tilmaanto ama aad ka qayb qaadataan ma banaano gaalada maanta muslimiin dabagelaya ee baabiinaya jaajuusaya ee daba taagan nin ka qayb qaatay kuwa shaqaysta ka waran ee feelka u xaraynaya ee aroorta safaraha ku kallahaya ee isli laga fadhin laaya meelka iska badaayay kaasaa ka danan asagu wliannahu min atacaawuni cala اlimi wاlcudwaan isu kaalmayso lisu kaalmaysta xaqdarro iyo dembi wey bal yajib waxaa waajibka ruuxa muslimka ninkaa og addafcu canhu inuu difaaco maalka iyo naftaba liana nasra اlmadluumi waajib wa fi صaxiixayn can anas bni maalik radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul ll sl slam unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u gargar hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba qultu ya rasuul allah ansuruu waa u gargaaraya madluuman fakayfa ansuruhu daaliman buu nabi allow qaacidii jaahiligan aqaanay ka toobadkeeneen ka islaamay wuxuu eg baad sheegtay buuri markuu madluum yahay waan garab istaagay garta laakiin markuu daalim yahay ee asagu gar daran yahay seebaan ugu gargaaraya qaala tamnacuhu min aظulmi fadalika nasruka iyaah qaacida islamiga loo sheegay inaad dulmiga ka qabato ood hor istaagto ood hawshii ka soo celiso ood xoolihii ka soo celiso baa nasri ah nasri weeye wa rawaa muslimu naxwahu can jaabir wa fi saxiixayn ma halkaasaan istaaga maan asaariq gaari irkaadaysaan alaa bilahi towfiiq wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd qaala alimaam raximah llahu tacaala wa fi saxiixayni can ilbaraa'i bni caazimi radia allahu tacala canh qaala amaranaa rasuulu ullah rasuulka ilaahi wuxuuna faray bisabcin toddoba arrimood wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin kale amaranaa suban wuxuuna faray biciyaadati lmariidi ruuxa xanuunsan in la booqdo waitibaacu ljanaa-is waitibaaci aljanaa-isi meydka in la raaco iyo janaasadiisa marka la xabaalayo wa tashmiiti alcaatisi ninka hindhisada in loo duceeyo raxmakallah la yidhaahdo wa ibraari ilqasami dhaarta in loo baarrimaysamo ninku ku dhaartay wuxuu kaa codsanaya la siiyo awa ama wa ibraari ilmuqsimi kii dhaartay in loo hoggaansamo wa ijaabati dacwati baryada ama yeedhidana la yeelo oo martiqaadka iyo sooryada ninka kugu yeedhay ama ku ku casuumay la ajiboon la diidin wa nasri lmadluumi ka laga gardaran in loo gargaaro <clears throat> wa ibshaai salaam iyo salaanta in la faafsho oo la baahiyo wa nahaana wuxuu kaloo naga reebay can khawaatiimi dahabi dahabka faraatigiisa dahabka in faraati iyo farkashi laga dhigto wa can shurbin bilfida weelasha fidada in wax lagu cabo wa caynilmayaatiri bari dhowrka jamcu miithaa waana barkin yar iyo mara yar ooy ragga fardafuulka ama gaadiidka iskaga dhigi jireen oo markaasi lagu gaari jiray oo harqad looga dhigi jiray mara xariir ah wa can lubsi lxariiri xariirta xidhashadeedu nabigu noo diiday iyo walqasiyi waa nooc min alxariir oo masar laga keeni jiray iyo walistabraqi xariirta tayada adag iyo wadiibaaji mideeda dabacsanee jilcisanba <clears throat> marka sheekhu intaa wuxuu oga jeedaa maxalu shahiidku wa nasri lmadluum wa nasri lmadluum waxyaabaa ummadda la faray ee waajibka ah ayay kama tahay ruux laga gardaranya lagu xadgudbay in loo gargaaro fa in imtanaca hada alcaalimu bihi ninka madaalimka ah ogaa hadduu ka reebtoomo min aliclaami inuu ogeysiyo ummaddu u sheego bimakaanihi meeshuu joogo ama yaallo jaaza waxaa bannaan cuquubatuhu in la ciqaabo oo cadaabaa bannaan ninka caalimka ah ee ogaa ninka tuugga ee khaa'inka ah meesha ku dhuumanayo maxaa lagu ciqaabayaa ninkaasi bilxabsi xidhitaan iyo wakayrihii kayrkiiba xataa yukhbira bihi ilaa uu sheego oo markaasuu yidhi halkaasuu joogaa maxaa yeelo loo cadaabahayaa ninkan ninkii dembiga galay ma aha daalimkiina ma aha ninkii muxaaribka iyo tuuggii dhuntana ma ahee odaygan ka warqabay ee qariyey maxaa loo dilahayaa liannahu imtanaca wuxuu ka reebtoomay min xaqin xaq sheegitaankii ama oofintii wajaba caleyhi ku waajibay xaqaasoo laa tadkhulu aysan gelin anniyaabatu iskaga naa'ib noqosho nin kaloo hadda u qumi kara booskiisii ama hawshii qaban kara ma jiro maadaama xaqu asagu ku tacayunay oo laga rabo inuu asagu sheego markuu sheegi waayey waa daalim buu isu bedelay maadaama uu daalim noqday asaga la garaacaya cid kaloo hadda markaasi ka qaadi karta ma ay jirto wey fa cuuqiba waa la ciqaabay kamaa taqadama sidii soo hormaray walaa tajuuzu mana bannaano cuquubatuhu calaa daalika ilaa idaa curifa annahu caalimun bihi ninkii kaatimka ah ee qariye daalimkii in la ciqaabo ma bannaano allaahuma in la ogaada mayo inuu og yahay mooyeen tuhumo iyo dareen la iskaga dili maayo ruuxi laakiin markaynu ogaano inuu og yahay oo uu ka warqabo uu qarinhayo markaasaa la garaacaya wa haada kan aanu soo sheegnay bu waa mutaridun waa mid toosoo joogtaynaya qaacida caama wey mutaridun uu qiyaas noqonaya waa macno saxan weeye fii ma yatawallaahu alwulaatu alwulaatu waalqudaatu wakayruhum fii kuli man imtanaca min waajibin min qowlin aw ficlin walaysa hada bimuطaalabatin lirajuli bxaqin wajaba calى gayrihi walaa cuquubatin calى khiyaanati gayrihi xataa yadkhula fii qowlihi tacaala walaa taziru waasirat wisra ukhra sheekhu wuxuu leeyahay arrinkaynu kasoo hadlay ka soo hadalay waxaa gudagelay khusaysaa fii ma yatawallaahu lwulaad qolyaha wulaadda ah xilkay qabtaan oo dhan baa hawshaa soo geli iyo walqudaad qaadigii baa qadiyad loo keenay ninka ogaabaa qariyey yaxiqu lahu alcuquuba waaligii baa arrin loo keenay ninkii ogaabaa qariyay yaxiqu lahu lcuquuba fii kulli man bay xaq u leeyihiin inay ciqaabaan imtanaca ka reebtoomay oo diiday min waajibin shay waajib oo saaraa qaadigii baa loo keenay muxuu ahaa nin markaasi xaq lagu leeyay xaq inuu bixiyu diiday inuu ciqaabuu leeyahay nin baa loo keenay biilka carruurta iyo haweenkii bixin waayey inuu ciqaabuu leeyahay nin waliba oo xaq saaran oo waajiba diiday una hogaansami waayey ayaa xaq loo leeyahay in la ciqaabo la xabiso ama la garaaco marka ama waali ninka ha noqdo hawsha qabanaya ama qaacid caskari ha noqdo ama qaadi ha noqdo ama mufti ha noqdo sheekhu wuxuu leeyahay soo lama odhan karo waa yahay sharcigu qaacidiisu waxaa weye nin waliba dembigu gala in lagu qaado oo ahad bini aadama nin kale dembiga aan loo qabanin qaacidatu shariica soo ma ahayn maxaa ninkan lagu galahaya <clears throat> sheekhu wuxuu uhi wa haadaa ciqaabidda ninkan la ciqaabayay laysa ma ahanin <clears throat> walaysa haadaa ma aha nin buhi bimuطaalabatin dalab la dalbahay lirajuli bixaqin laga doonahayo wajaba calaa hayrihi xaq hayrkii ku waajibay iyo dembi hayrkii uu galay in loo ciqaabaya ma ahee waxaa loo ciqaabayaa xaq asaga uu ku waajibay walaa cuquubatin cuquubana ma aha iyo ciqaab iyo cadaab calaa khiyaanati hayrihi hayrkii khiyaano uu sameeye loo dilahaya ma aha xataa yadkhula fii qowlihi tacaala ilaa uu gudagelilo ama ay daliil hawsha u noqon lahayd ama la daliishadaba walaa taziru waasiratun wisra ukhra mid dembaabaysoo naf ah naf kale dembigeed ma qaado wa fii qowli nebi sal ly slam alaa laa yajnii jaanin ilaa calaa nafsihi laa yajnii jaanin nin dhibgeysta ma dhaawaco dafeetaningeesta iyo dulam dulmigiisa ma uu gaaro loomana dilo ilaa calaa nafsihi saxaabigaa nabigu sal slm wiil quruxsana isagu dhalay wata oo aada oga eg markaasuu nabigu wiilkii maadaa dhalay haa waa wiilkii wuu ku dhaartay nabig wuxuu waxaan markhaati ka ahay annaka laa tajni calayhi wa inahu laa yajni calayk dembiguu galay wiilkan hadda aad ku dhaaratay ee dhashay ee adiga kuu eg dembiguu galay laguu qaban mahayo kii adigu aad gashana loo dili mahayo lahaa ma kasabad wa calayha ma ktasabat adilada marka masaladaani shuqul kuma laha masalada hadda laguu dilahay waxaa weeye xaq aad og tahay iyo daalimaad ka warqabto oo ummadda inaad ku caawisay sheegitaankiisa ay waajib ahayd ood qarisay waajibka aad dayacdaba u dhimanaysaa ee ma aha ninkii dembigu galay in lagu haysto wainamaa daaka xukumka asaga wuxuu la mid yahay midla an yuطlaba bimaalin ruuxaa maal laga dalbay maalkeen baa layidhi qad wajaba calىa gayrih wainamaa daaka aayadu waxay khuseeyan baan ujeeda aayaddii xadiidku waxay khuseeyaan mithl an yuطlaba bimaalin qad wajaba calىa gayrih walaysa huwa wakiilan walaa daaminan walaa lahu cindahu maal aw yucaaqab bijariirati qariibihi aw jaarihi min gayri an yakuuna huwa qad adnaba laa bitarki waajibin walaa ficli muxaramin fahada laa yaxil sheekhu wuxuu yidhi markaynu leenahay walaa tasiru waasiratun wisra ukhra aynu daliishan iyo muxuu ahay maa kasabad wa calayha maktasabad iyo alaa laa yajni jaani ilaa calaa nafsihi iyo waa marka ruux kale dembigu galay laguu dilahayo ayib matalan in lagaa dalbo lagaa codto inaad keento maal xoolo keen baa lagu ihi qad wajaba calaa hayri hayrkii ku waajibay cabdullaahi xoolihii lagu lahaa xasanow bixi in lagu dilaa khalad ah oo xadgudub ah walaysa huwa wakiilan wakiil looma tiid ninkaa xoolaha loo haystana wakiil xoolo u haya maadan ahayn walaa daamina nin waasay oo damiinka ana maadan ahayn oo zaciimkiisii ah walaa lahu cindahu maal xooluu asagu leeyahna maadan haynin oo haddii nin khaa'ina oo tuuga ama daalima xoola aan ka rabnay adugu aada hayso oo xoolihiisu aada hayso waan kugu qabsan karaa haddaad wakiil u tahay waan ku qabsan karaa haddii aad naga sii siidaysay adugood naga waastay oo zaciim ka ahaydna wazaciimu haarimun wey waan kuu qaban karaa aw amase yucaaqaba loo ciqaabo bijariirati qariibihi ay bijariimati qariibihi qariibkaadii ninkii xididkaadayn sokeeyahayo xigaalka ee walaalka aha dembi uu galay haddaan kuu dilayno markaasay khalad noqon lahayd aw jaariya ama dariskiisii dembi uu galay min hayri an yakuuna asagoon asagu ahayn huwa asagu qad adna mid dembaabay laa bitarki waajibin walaa ficli muxaramin ayib fahada aladi laa yaxilu midkaan bannaanayn waa in laguu ciqaabo dembi cid kale ay gasho odan shuqul ku lahayn laa mubaashara walaa tasabuban midna shuqul kuma leed markaasay hawshu khalad tahay amaa ninkan haddaanu ciqaabnayn garaacnay fa amaa haada fa inamaa yucaaqabu waxaa loo ciqaabahaya calaa danbi nafsihi oo maxay alkitmaan wa icaanatu aldaalimiin waalmujrimiina almuxdithiin wa huwa an yakuuna qad calima matalan waa inuu yahay mid ogaaday makaano daalima u og yahay alladii daalimkaasu yudlabu la doonayo xuduuruhu inuu yimaada meesha la codsanayo maxaa loo raadinhayaa liistifaa'i ilxaqi xaqi in laga oofsado oo dadkii uu dulmiyey xaqooda laga siiyo aw man yaclam wuxuu ogyahay makaana almaal xoolaha meesha yaallaan ba ogyahay alladii maalkaasoo qad tacallaqa uu ku tacalluqay oo uu ku xidhmay bihi maalka xuquuqulmustaxiqiin xoolo baad ogtahay ninka daalimka uu leeyahay meelay ku xabaalan yihiin iyo dukaanay yaallaan iyo cidda haystaad og tahay xoolahaana xaqu naas baa ku tacalluqay annaguna waxaan doonaynaa xaqu naaska xoolaha inaan ka soo qaadno ka goyno markaasaad qarisay fayamtanicu markaasuu ka reebtoomay min alicaanati kaalmayntii iyo wa nusrati gargaarkii alwaajibati caleyhi ku waajibtay bilkitaabi wasunnati walijmaac ummadda inaad khayrka ku caawiso oo dulmiga aad ummadda la qabato ood wanaagga ummadda la farto oo xumaha aad ka reebto waajibku saaraabu ahaa hawshii baad ka gaasirtood ka gaabisay imaa muxaabaatan kilkala duleelayn u yeelaysaa aad taageeraysaa ninkan daalimka ah waxamiyatan iyo ficillo aad leedahay nin ree hebela siad maanta u sheegi lidalika adaalim kamaa qad yafcalu ahlu lmacsiyati bacduhum libacdin sida ay yeelaan qolyaha daalamadii ahlu macsiyada waa istaageeraan nin walba marka la qaban laka kala qarinhaya way isku ogyihiin tuugo wey fajaro ah qaadiya qaryo wey wa imaa muxuu u qarin ninka daalimka ah wax kale ma jiraba ninkan buu col la yahay madluumka ah oo maxaa jira kanay isku dhacsan yihiin marka wuxuu rabaa waa ku fiican tahay sheegi maayo intaan hebel intaan sheeg la soo qaban lahaa kadibna ninkan loo gargaari lahaa xoolihiis ha dhumeen qabaa'ilka soomaaliyada ay ka dhexeeya khilaafku iyo colaaddu iyo saqiir gowracu bay hawshan ku badan tahay waqad qaala allahu tacaala subxaanah walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu aanu qowmin qolyo colaadood iyo nacaybkood calaa an laa tacdul inaydan garsoor iyo cadaalad idinku dhaqmin icduluu huwa aqrabu litaqwa cadligaa ilaahay u dhawaasho ah cabsida allana u dhowi cadaalada ku dhaqma tayib siyaaqa qur'aaniga wuxuu ku yimid gaala laga soo hadlahayay iyadoo sidaa tahay baa ley oy gaalo yihiin oo dilkooda u waajibay ood ku jahaadaysaan haddana xadgudubka lama ogolo yacni ictidaagu iyo dulmigu meel kastaba waa reeban yahay wa imaa wuxuu u qarin icraadan can alqiyaami lilah ama ilaahay xaqiisuu u istaago ayuu ka jeedsanaya iyo waalqiyaami u joogsi bilqisti bilcadl cadaaladii garsoorka adduunku inuu hadheeyo oo amnigu dhaco oo xasiloonihii kala dambayniya islaamnimo la heluba diidan yahayba alladii qistigaasa awjabahu allahu tacaala aw amase wuxuu u diiday ninkii inuu sheegay daalimka ah ama khaa'inkii mooryaanka ahaa jubnan fulaynimo iyo cabsi wa fashalan iyo biiqnimo iyo wakhudlaalan lidiinihi diintiisa uu hiiladeeda ka baxay garagfabax wey hiiladii iyo hoogii laga rabay o dhan buu ka baxahaya kamaa yafcaluhu taarikuun waa fulayo wuxuu ka baqahayaa berri ka maali ninkaa intuu soo baxsado inuu isaga uu dilo hebel baa ku sheegay waa nin isku kaajahayo wey kamaa yafcaluhu taarikuuna linasri diin illaahi wa rasuulihi sida ay yeelaan qolyaha ka tegay ilaahay ilahay diinta ilaahay gargaarkeeda iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisaba khudlaan baa iska jira hiiladii lagaaga baahnaa iyo gargaarkii lagaaga baahnaa iyo taakuladii iyo taageerihii lagaa doonayo dhan baad ka tegaysaa imaa khudlaanan wa imaa jubnan iyo imaa jurmi iyo icraad can kitaabi illaah ay kugu jirto aladiina idaa qiila lahum infuruu fii sabiili illahi idaaqaluu ila alardi sida dadka markay war soo baxa warkaalaha cadowga iska dhacsha war dalka difaaca dhulka isku dhajiya ee ku xididaysta wa calaa kulli taqdiir si kastaba noqotee fahada hada darbu kooxda aynu soo sheegnay waa maxay waa alkaatimuun qolyaha dalamada iyo fajarada iyo mooryaanta iyo qutaacu turuqa nimanka qariya ama u ateeta dhiga ama difaaca ama qareennada u ah ama dadkaasoo dhan ba in yastaxiqu wuxuu mutaa alcuquubata garaac buu mutaa iyo in la ciqaabo kolba siduu u arka ninka imaamka ama xaakimka xukumayahay biitifaaqi lculamaa waman lam yaslak hada sabiil waman lam yasluk ninkaan qaadin oon marin bushukhu hada sabiila ariiqan aan qaadin oon wadada aan ku dhaqmin oo nimanka noocaasa aan ciqaabin catala alxuduuda xuduudda ilaahay buu baylihin wa dayaca wuxuuna dayacaya alxuquuq catala alxuduud xuduudii buu ridahayaa wa alxuquuq xuquuqduna waa baylinaya wa akala alqawiyu ninka xooga badan wuxuu ku tiiganhayaa addaciifa ninkii taagta yaraa wa huwa yushbihu min cindih wa huwa yushbihu man cindahu maalu الظaalimi اlmumaaطil min caynin aw daynin waqad imtanaca min tasliimihi lixaakimin caadilin yuufii bihi daynahu aw yuؤaddii minhu الnafaqa alwaajiba calayh liahlihi aw liaqaaribihi aw mamaaliki aw bahaa'imih yacni sheekhu wuxuu leeyay ninkii yidhahda anugu waan tawarucahaya oo nin weliba dembigu galay baan ku qaban laakiin daalimkii ninkii qariyey ama xoolihiisi qabiray ama muxuu ahaaye asturahaya taaban maayo diinka ilahi o dhan buu duminhayaa buui warac baarida wey faasid ah oo ummaddu ay ku baaba'ayso daalimka ninka qariya waa la xugum waa la soo qaban tuugga ninka astura waa la xugum waa in dadka noocaasa gacan lagu qabta wey haddii kale xuduuddu waa baaba'aysaa xaqi ilaahay waa dayacmaya dadkuna waa isku tiga waa isbaabi'inhayaan wa huwa yushbi wuxuu shabahaabuu ninkaasi man cindahu maalu daalim ninka agtiisa waxaa yaala nima agtiisa u yaalla xoolihii daalimki xoolihiisii buu hayaa daalimkii almumaatil ummadda meermeerin hayay xaq baa lagu leeyahay duyuun baa lagu leeyahay ammaanaad buu hayaa wadaayic dadkana waa meermeerin hayaa bixin maayo oo min cayn lacag ad ah aw dayn ama dayn loo lagu lahaa ah waqad imtanaca isagoo weliba uu ka reebtoomay min tasliimihi inuu xoolihii iyo deynkii xaqii u dhiibo lixaakimin nin qaadi ah caadilin caadil oo aan xadgudbaynin yuufii bihi ku oofinaya maalkaas daynahu daynkiisa maalka dayntiisaba ka bixinhayaa aw se yu-addii minhu maalka wuxuu ka bixin oo ka gudahayaa annafaqata alwaajibata calayh nafaqadii asaga ku waajibtay baa carruurtii haween ka siinhaya liahlihi u waajibtay aw liaqaaribih aw mamaaliki addoomihiisii aw bahaa-imii xoolihiisii iyo geeli iyo lo-dii yaa ceelka lagaga shubhaya kharashkan lagaga bixinaya idan ninka noocaa sida loo ciqaabahayo yaa midka qariyey tuugta iyo dalamadana loo ciqaabahayaa wa kaiira maa yajibu cala arajuli xaqun bisababi hayri nin kastoo xaakima ama qaadi ah waxaa laga rabaa hawlaha inuu aad iyo aad uu u fidhnado ula socdo ninka muftiga ah fii kulli masala laba xugun buu u baahan yahay laba qadiyo laabudda fiqu lwaaqic wa fiqu lmas'ala masalada min xaysu alfiqi addiini wa turaatha alfiqi alislaami min kitaabi illahi wa sunati nabiyi wa ijmaci salafi asaalix waa inuu masalada min xaysu diin uu garanhayo midda labaad fiqu lwaaqic xaaladda adduunka iyo qaabka wax u dhacay iyo siduu wax yahay waa inuu fahamsan yahay nin mustahbalo fi lcusuur alxajariya nool oo waaqaca socdaba aan fahmi karin wain kaana xaafidan likitaab illah caaliman bisunan ayib muxuu ahaaye wa jaamican limasaalik alfiqi kulliha haddana hadduusan fiqu lwaaqic lahayn saa darte waxbaa markaa ummadda waa baabiinhaya ninka asaga ama alqaadi ninka qaadiga yaxtaaj ilaa talaata masaa'il fiqu lmas'ala iyo wuxuu u baahan yahay <clears throat> iyo fiqu lasbaab iyo fiqu lbayinaat albayinaat alasbaab alaxkaam asharciya saddexdaasu qaadigu u baahan yahay xaakimkuna iyo mufti ninka muftigana laba u baahan yahay qadaayaadka waa in laisku ogaado dayib haddii kale ummadaad baabiinaysa ninku hadduusan hawsha fahmin mararka qaarku waxa laga yaba in laba dadka ay xuquuq isku qabsadaan laa bayina walaa ictiraaf waa mutanaakirayn waa inaad asbaab badan iyo dalaa'il iyo qaraa isticmaasho alqaadi iyaas ibnu mucaawiyata almusani ba waxaa loo keenay laba dumar oo isku haysta ee kurjad dun ah dun duduuban oo weyn bay isku haystaan oo markaa dharka laga sameeyo ama wax lagu harqaamo tanna waxay tiri anaa iskale tanna anaa iskale bay bayana ma haysataa maya aduguna bayana ma haysato labadu waa isku inkirsan yihiin ti mid buu u yeedhay wuxuu waxaan ku weydiiyey waa nin qaadoo musiibo u ahaa saxaaba u ducaysay waagu dhashayba aabihii baa saxaaba mucaawiya isago iyaas baa la yihahdaa waagu dhashayba aabbihi intuu weliimo sameeyey yuu saxaaba badan u yeedho oo konton ku dhow markaasuu wiilka u duceeya way u duceeyeen markay ducada dhammayn bu anaa u ducayna aamiin ii dhaha idinku ilan waalidku ma og tahay hawshiisu waa hawl khatara ah. wey waalidkii baa duceeyey saxaabada aamiin bay u dheheen ninka ilahi ba u aqbalay nin caqli badan oo cilmi badan oo ummadda ay mahadisay buu noqday iyaas ibnu mucaawiya ibnu qura haweeney buu u yeedhay wuxuu waxaan ku weydiiyey adugu duntaada maxaad ku duubtay ila dunka iyadu ma duubantee qori baa inta lagu qabta lagu duuban kaas wax weyn noqota ama dhagax baa lagu duubaa ama bir yar baa lagu duubaa waxbaa lagu duuba marka hore waxaad ku alkudad ku wareejisay muxuu ahaa buur waxay tihi xabad canjeero oo aan kuusay baan ku qabtay turan ku wareeji kibis or iska tag buur xagga fadhiisiya tii kale u yeedhay wuxuu yidhi adugu maxaad ku duubtay duntaada waxay tidhi waxaan ku duubay maro yar khirqad good yarba oo karin ah ayaan taan qabtaan ku duubay soo fadhiista buuri baasha baa la furfuray waa la wareejiyey waxaa ka soo baxay canjeero jajaban wuxuu u xukumay marka tii tidhi canjeeraan ku duubay ama kiis baan ku duubay idan faqadaa muxuu ahaayey biqariina meesha bayina ma ma taalla maqraati shahaateynkii ma yaalaan weynaa laakin bayina taalla wاlbayinatu fi curfi الshaarici kulu ma yubayinu اlqadiyata wاlamra shaahideynku waa nooc min albayina yamiinu almudaci iyo shaahidka waaxidka waa nooc min albayina ictiraafku waa nooc min albayina ayib qaraa-inta kalena waa bayinay soo gelahayaan maalin kale waxaa loo keenay laba wadaad isku haysta katiifad salligan yara sijaadaedka ee lagu seexdo bay wada wateen midna mid cagaaran buu watay midna mid guduudan meel xamaam ay wada geentay dharka dhigteen mid baa tiisa laxaday tii kale isku qabsadeen ku wuxuu ihi tan anaa iska leh nina wuxuu ihi tan anaa iska leh waa la kala bixin waayo bayana ma haysataa maya waradu wax ma maya mutanaakiray wuxuu idhi qadifada meesha soo dhiga xabad aad haysaan shanla yaroo ilka yar ah buu u dhiibay odayga wuxuu ku shanlayso wuu ku shanlaystay wixii ka soo baxay guf dufta ahaa meel dhigtay wuxuu idhi adoona ku shanlayso duf baa ka soo baxday halkuu dhigtay idan ninkii midda cagaaran lahaa ee ku seexan jiray madaxiisa waxa ka soo baxay dif cagaaran baa ka soo baxday ninkii midda gududan lahaana madaxiisa waxaa ka soo baxay wasakh iyo caws iyo mxu duf iyo mxuu ahaay cagaaran ee guduudan cas faqadaa ninkii markaa iga waafaqday diftiisa iswaafaqeen iyo qadifadda meesha taallay nin aad u qada badan buu ahaa oo aad u caqli badan qadaau caliyin asna qaraa-in buu ku xukumay waxaa loo keenay qadiyatu zubya qadiya khatara wey wuxuu laha alqaadi ibnu carabi qudaada waaweyn ee mustawa rafiic ku yimid baan fahmi kara ninka bidhokoolaha ee xoogow masaar gaabka ah muqalidka ma fahmi kara bu qolyo reer yamanada xilligii looga dhigay waaliga ee nabigu yaman u diray baa libaax naftu u keenay bay god weyn u qodeen soo ugu dhaco ee ugu dilaan libaaxii baa godka ku dhacay xufray zubya la yihahdaa markaasaa loo yimid libaaxii marka arkay baa la sijiido hala fiiriyo baalkaa soo boodaya ma og tahay inta laisku riixay laisdataafucay nin baa ku fakaday ku dhacay ninka markuu faynay ku kale ku dhagay kii kale ku kal ku dhagay ku kal kusii dhegay afar baa iskugu tagtay godki libaaxi afartiiba waa halaakayey nin baa ka gaadhsiiyey eeba ku dhuftay libaaxi eh, xerbad ku dhuftay libaaxi dhimay laakiin afartii ninba u dhinteen o libax u geystay waa qadiya cakiran wey qoys kasta waxay dhaheen magtaanadii baan ah, rabna dhigga anagi ninkii u horreeyey riixii hore ku fakaday qoyska dha mag baan rabnaa maxaa yeele nimanka meesha joogay baa ku tuuray isriixi cararka iyo fiiri carfiri iyo magta waa taqaanaa dad meel wada jooga baalka cabsanaya isriix buu ku fakaday nimanka meesha joogaan mag boqol halaad baan ka rabnaa qolyihii ninka u dambeeye la u horreeye la jiitay waxay dhahan annagu waxaan ka rabnaa ninkii u horreeye meesha ku dhacay ninkuu jiitay mag baan ka rabnaa qoysku ka dhashay dabadaa la isku wada dhegay cali baa loo keen dagaal bay gaadhay afartii qoys nin kas dagaal buu diyar garoobay magtana aan bixin waad go-aysaa nin boqoys qoys bu qabsaday illan waa garan hayaay ninkii u dambeeyey qoysku ka dhashay waxay ku dhegeen kii saddexaad kii saddexaad qoyskay ka dhashay waxay ku dhegeen kii labaad kii labaad qoysku ka dhashay waxay ku dhegeen ninkii koobaad ee isku qabashada bilaabay iyo laacitaanka bilaabay qolihii ninkii u horreeyey uu ka dhashay waxay ku dhegeen dadkii meesha joogay ee isriixahay qadiyadda fooda isla gashay cali baa soo gaaro markaa waali ah wuu yimid wuxuu ihi qadiyada waa xukumahaya qadahaas waan ku ijtihaadaan ku habsadana ood ku qancdana waa khayr haddii kale inta nabiga aynu ka gaarayno oo xajul baa soo dhaw iskugu tagayna xajka far wax qaadi kara ma jira buuri halkaa ku daayay waayo xukun baa leey wuxuu idhi ninkii u horreeyey ee raggan oo dhanba dhuftay qatligu horta meesha ka dha waa qatlun waa qatlu khata buuri alitrakabu raggii goobjooga ahaa raggii meesha yimid ee mutadaaficiinta ah ee isririixay ee godka kor taagnaa imise qoys bay ahaayeen kontan nin bay ahaayeen oo ka dhashay aduu matalan lix qabiil ama sideed qabiil marka wuxuu ninkaas u horreeyey ragga jiitay waxaa u waajibay rubucu diyatihi qaldiisu waa qaldu khata magtiisuna waxay ahayd boqol laakiin maadaama khata'an meesha loogu tuuray asna saddex kale uu jiitay rubcu diya u waajibay labaatan iyo shan halaad qabaa'ilkii meesha yimid ee goobjoogga ahaa bay ku xukuman tahay waxaa soo hadhay ninkii asaga u horreeyey u jiitay oo ninkii koobaad ee labaad ah ninkii labaad waxaanu xukumay buui thuluthu diya kii saddexaad waxaanu xukumay buui nisfu diya kii u dambeeyey afraad addiyatu kaamilatan yani fiqigaas u fiirsa hadda hawsha leeleel ma aha culus wey ninka koobaad rubuc waxaan noogu xukumay buu idhi asagu khaa'an baa meesha loogu turay magtiisii waajibeeda boqolka ahayd saddex nin buu marka uu ku dilay mujaadabatan asagu waxaa lagu dilay bilmudaafaca wa qatala halaaan bilmujaadaba isagu wuxuu ku dhintay in meesha lagu tuuray khaa'an oo uu ku dhacay marka rubuc baa u waajibay boqol ba horta u waajibi lahayd laakiin waxaynu ka goynaynaa weeye saddex nin oo asagu uu ku dilay tasabuban ku mujaadaba uu ku dilay ilaan saddexda ninba waxay isku jiiteen asaga jiitaanka bilaabay dhibka asaga keenay soo ma ah saddexda ninba marka waxay ku dhinteen salafkiisaay ku dhinteen marka toddobaatan iyo shan halaad waxay u go-hayaan saddexdii nin uu jiitay labaatan iyo shan halaadna waxaan ku xukumay qabaa'ilkii goobjoogga ahaa bay saaran tahay ninka labaad baa yimid ee la jiitay ninkan waxaan uxukumay ulud diya maxaa yeelay uludii waa soddon iyo saddex xalaad iyo hal doloolkood soo intaa waxaana u xukumay liannahu waxaa jiitay ninkii u horreeyey baa jiitay marka uludu waxaa bixin ninkii u horreeyey wax jiidadii bilaabay tolkii baa bixinaya ulusaanka kalena waxaan oga gooyey liannahu qatala inayni bisababihi ama bilmujaahada ku dilay labada u dambeysay ninkii saddexaad baa yimid maxaan u xukunnay nisfu diya maxaa nisdiyo loogu xukumay liannahu qatala maya waaxidan hal nin buu ku dilay muxuu ahaayey bilmujaadaba eh, waa ninka ka dambeeya afraad asagu marka cid kale uu jiitay ma uusan jirin asagaa la jiitoo la dilay konton baan u xukumay bu uhi kontanna wuxuu u dhacay ninka afraad uu dilay konton baa loo xukumay waxaa lagu xukumay kontonkaas labada qoys labada nin hore qoyskooda la saarhaya ila baa jiitay ninka afraad baa yimid addiyatu kaamila maxaa asuu cidnama jiitan asun baa la jiitay waa ninkuu dambeeyey ma og saasuu u xukumay maxaa le qadiyaddu waa fiican tahay aad bay u ya boqolkee ninka u dambeeye jiitay ilaa saddexdii ka horreysay wey saasay isku fuulaysa oo qaybanaya marka waxay yidhahan qadiyo fiican weeye cumarow caliyow laakiin nabigaan iskula tegaynaa waa la soo tegey waa la soo xajiyey makaa la yimid nabiga kacbada ag fadhiyaa loo yimid reerkii baa yimid afartii qoys oo ishaysata qadiyada nabigu u bandhiga way sharxeen qadiyadoo faahfaahsan nabigu markuu u qaashaysatay inuu ka jawaabo ayaa nin yidhi nabi maxamed qadiyadan cali baa loo keenay wa xakama biha qaabka u xukumayna aan kaaga sheekeeyo wuu sharxay nabigu aad buu u qoslay xataa badad nawaajidhu markaasuu nabigu yui siduu alqadaau maa qadaahu calay uu ku habsaday cali mumkin min aqd naas buu ahaa hawsha hadduu qabto oo lagu kala baxa ayaa marka sidiisa bay noqotay baasha waxaa loo baahan yahay markhaati lama iyo kanay noqotay waa inaan caqli iyo maskax weyn oon sharciga khilaafin lagu dayago wa kaiira maa yajibu cala arajuli xaqun bisababi hayrihi marna waxaa loo keenay saddex nin nin nin dilay iyo nin u qabtay iyo nin daawanhay cali hawlihiis waa iska yar waa iska nin baa toori iska gooyay nin buu kula booday ninki baa iska booday cagaha ka dayay isagoo baxsan lahaa mid kalaa u qabtay markaasuu soo gaadhay degalku ka riday ka waa dhintay nin baa daawan hayay cali xukun baa layidhi wuxuu ninki ninka dilay waa qatli qisaasan kii daawan hayo waa alxabsu alabadi ilaa qiyaami saaca kii qabta haddee ninkii qabtay alxabsu daa'imi liannahu amsaka wa ahlaka dunya haada marka alxabsu daa'ima mad alxayaa ninkii daawanhay labada indhood fag buuhi halaga soo siiyo ninkii daawanhaya ee ka qaban karay indhaha laga soo tuuro maxaa jira alimaam ibn qayim waana qadaa sharci oo xoog badan buui indhaha laga tuuro maxaa jira la yidhi ibn qayim wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi sal slam guryaha muslimiinta ee astuuraan albaabadu ceshayi ninka baqbaq iyo duleelka iyo daaqadaha qoorta ka rita indhaha laga soo tuuro haddiiba cawro muslimaad oo la arkay indhaha laskaga soo tuurahayo waxaa ka mudan buu indhaha in laga soo tuuro ruux muslim ah oo xaqdarre lagu dilahayo ninka isagoo difaaci kara daawan hayay sida riwaayaddii kiina indhaha fag laga siiyey ayb soomaali badan baa marka u bahan indhaha in laga tuuro intay dulmi iyo xadgudub isku daawan hayeen ilahay baa subxaana wa tacaala qiyaasi kara wa kaiira maa yajibu cala arajuli waxaa badan ninku inay ku waajibto buu hi xaqun bisababi hayrihi shareecadu waxna waxaa adugu aad gashay mubaasharatan baa lagu ciqaaba mararka qaarkood marna wixi aad sabab ku leedahay baa lagu ciqaabi mararka qaarkood in badanna waxaa laga yaabaa xuquuqu nnaas in dadka qaarkii xaqay leeyihin wax kugu waajibo kamaa tajibu calayhi annafaqatu bisababi xaajati qariibihi qariibkaadu hadduu faqiir yahay ninka qarabada atiina faqiirka